raacday dariiqooda kooxihii ka leexday silsilad ku saabsan ayaan rajaynaya insha allahu tacaala in aan wixii ilaahay naga waafajiyo ka nidhaahno silsiladaasi darsigeeda ugu horeeyey caawan ka hadli doonnaa insha allah laba habeen oo ka dambaysa iyo caawa waxaan ka hadli doonaa biidn illaah kooxdii ugu horaysay ee dariiqa ka leexata oo la yidhaahdo khawaarijta ama almaariqa magacyo badan bay leeyihin waxaa xigi doona insha allahu tacaala oon ka hadli doonaa iyadana mar kale kooxaha kale sida shiicada iyo afkaarteeda murji'ada iyo afkaarteeda yaa ku ta'auray silsiladan guud ahaanteeda ciwaankeedu waxa weeye aayadda qur-aanka ah wa anna hada sabiili wa anna hada siraatii mustaqiima faatabicuuh walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun caawa darsigeennu marka wuxuu ku saabsan yahay iyo kelimadu firqada ugu horraysa ama kooxda ugu horraysa cinwaankuna waxa weeye sidii horeyba loo iclaamiyey fikru lkhawaarij wa sifaatuhum wa aharu dalika fi tawaa'if almucaasira ama wa aharuhu fi tawaa'if almucaasira fikirkii khawaarijta iyo astaamahooda iyo raadka fikirkoodu uu ku leeyahay kooxaha hadda jooga yaa ku ta'auray oo fikirkoodii wax ka mida qaatay ama wada qaatay inta uu ka qaatay ama ha yaraato ama ha badnaato caawa marka insha allahu tacaala waxaan ka hadli doonnaa oo darsigan u horeeya ku saabsanaan doonaa khawaarij say ku soo baxday goormayna soo baxday markay soo baxdayna sidee loola dhaqmay ama loola mucaamalooday iyagiiyo saxaabada maxaa dhex maray darsiga inoogu xiga waxaan ka hadli doonnaa insha allahu tacaala muctaqadaadka iyo sifaadka iyo astaamaha lagu garto khawaarijta ka inoogu xigi doonana waxaan ka hadli doonnaa insha allahu tacaala kooxaha afkaartii khawaarijta ku ta'afuray ama wax ka mida ah ama afkaartii oo dhanba sidaasaan insha allahu tacaala darsiganu noqon doonaa maqsuudku muxuu yahay ujeeddadu waxa weeye in ummadda diinteeda loo naseexeeyo oo diinta loo ilaaliyo waana waajibaadka shareecada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay jihaadka ilaahay diinkiisa loo jihaado kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay in diinta iyo caqiidada muslimiinta laga ilaaliyo inxiraafaadka iyo khaladaadka laga ilaaliyo wuxuu leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah isaga oo tilmaamaya ama wax ka sheegaya ama tusaalayaal ka bixinaya diinta oo loo naseexeeyo xadiidkii tamiim bn daari addiin nasiixa qula lilaahi walikitaabihi waad garanaysaa marka naseexada diinta loo naseexeeyo ayuu tusaalayaal ka bixinayay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah markaasu wuxuu yidhi wamilu a'immati albidac min ahli almaqaalaati almukhaalifa lilkitaabi wasunna waxaa la mid ah madaxda bidcada oo hadallo kitaabka iyo sunnada khilaafsan iska leh aw ilcibaadaati almukhaalifati lilkitaabi wasunna ama cibaadooyin kitaabka iyo sunnada khilaafsan leh faina bayaana xaalihim wa taxdiira alummati minhum waajibun biitifaaqi almuslimiin in xaalkooda la caddeeyo muslimiintana looga digo waa waajib muslimiintu isku waafaqsan yihiin markaasuu wuxuu keenay hadal uu leeyahay imaamu axmed caleyh raxmatullah wuxuu yidhi imaamu axmed baa waxaa lagu yidhi alrajulu yasuumu wayusallii wayactakifu axabu ilayka aw yatakallamu fi ahli lbidac kee baad jeceshahay nin soomaya oo tukanaya oo ictikaafaya iska cibaadaysanaya cibaadaadkiisa khaaska isaga mashquulsan masaajidkiisa qur-aanka isaga akhrista iska ictikaafa soonkiisa iyo salaaddiisa isaga mashquulsan iyo nin shaqo ka dhigtay ahlulbidaca inuu ka hadlo oo ummadda uga digo oo afkaartooda radiyo labadaa keed jeceshahay baa lagu yidha imaamu axmed markaasaa wuxuu yidhi imaamu axmed caleyh raxmatullah idaa qaama wasallaa wactakafa fa fainamaa huwa linafsihi hadduu ruuxuu istaago oo tukanayo oo soomayo oo dadaalahayo oo sadaqaysanayo oo xajinahayo oo cumraysanayo oo naftiisa unbay u noqonaysaa ma dhaafsiisna isagunbaa iska leh nafci isaga ka gudbaya ma aha waa wuxuun isaga usoo noqonaya isagana ku eg waidaa takalama fii ahli lbidaci fainamaa huwa lilmuslimiin hada afdal buuhi dadka ahlulbidaca ee dariiqa ka leexday hadduu arrinkooda ka hadlo caddeeyoo radiyana taasi waxay u noqonaysaa nafcigeedu muslimiintay u noqonaysaa oo dee diintii baa ilaashamaysa oo muslimiintii baa badbaadaya oo caqiidadoodii baa badbaadaysa oo aakhiradoodii adduunkoodii baa u badbaadaya haadaa afdal buu yidhi taasaa fadli badan caabidka cibaadada isaga mashquulsan iyo ninka mabaadi'da iyo afkaarta munxarifka la dagaalamaya kan dambaa fadli badan buui leanna nafcigiisa ummaddaa iskaleh shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadalkii isagoo sii wada wuxuu yidhi fabayana ana nafca hada caamun lilmuslimiin fii diinihim min jinsi ljihaadi fii sabiil illah imaam axmed wuxuu caddeeyey buu idhi in arintaa lagu mashquulo oo afkaarta khaldan in ummadda looga digaa wuxuu sheegay buu idhi nafcigiisu inuu caam yahay ummadda diinteeda u noqonayo waana nooc jihaadka ka midab ah. id tahiiru sabiil illaahi wa diinihi wa minhaajihi wa shircatihi buui waa ilaahay diintiisii jidkii rabbioo la daahirinayo way diintiisiioo la daahirinayo way jidkiisiioo la daahirinayo way shareecadiisiioo la daahirinayo way maxaa laga daahirinayaa wixii rag ku soo dareen baa laga hufayaa oo laga nadiifinaya wuxuu yidhi wadafcu baqyi haulaai wacudwaanihim cala dalika waajibun cala alkifaayati biitifaaqi lmuslimiin kuwaa xadgudubkaay diinta ku samaynayaan waa waajib buu yidhi in laga hortago waana waajib kifaa'iya culimmada islaamku say isla ama muslimiintu say isku waafaqsan yihin walowlaa man yuqiimuhu allahu lidafci darari haulaai lafasada ddiin buu yidhi wa kaana fasaaduhu acdam min fasaadi istiilaa'i alcaduwi min ahli alxarb faina haulaa'i ida stawlow lam yufsidu alquluuba wamaa fiiha min addiini ila tabacan wuxuu leeyahay kuwaasi ahlulbidaca iyo khuraafaadka iyo dariiqada khaldan ama mabaadi'da khaldan diinta kusoo daraya haddaan la helin cid isu taagta dhibkooda in laga hortago diintaaba fasaadaysa buuri fasaadkaasi ay samaynayaan baana ka weyn buu yidhi in cadowga uu dhulka muslimiinta gaala qabsato fasaadka ka dhalanaya waxaa ka weyn buu yidhi fasaadka ahlulbidacu ay diinta fasaadinayaan taasaa ka darar badan buu maxaa yeelay gaala hadday dhulka qabsato buu yidhi quluubta fasaadinta ay ku samaynayaani waa min baabi tamac dhulkay qabsanayaan kadibna diinta iyo inay fasaadiyaan quluubtu dibbay ka imaanaysaa laakiin qoladan ahlulbidaca ah ayagu marka ugu horraysa amaa ulaa'ika fahum yufsiduna alquluuba ibtidaa'an buu ayagu marka ugu horraysaba quluubtay fasaadinayaan diintii ummadday fasaadinayaan sidaas daraaddeed cadow dhul qabsaday iyagaa ka daran waay haddii marka waxa weeye gaal dhul islaam kusoo duulay ha dagaalamo ay tahay ha lala jihaado ahlulbidaca jidka ka baxayna sidoo kaleeto haddayna la mid ahayn haddayna la mid ahayn way ka muhiimsantahay waa nooc min jinsi iljihaadi fii sabiili illah labadaasu marka shekhulislaam caleyh uh, raxmatullah muqaaranaynaya maqsuudku marka waxa weeye in ummadda muslimka loo naseexeeyo oo diinteeda wixii khatara laga ilaaliyo maxaa yeelay ahlulbidacu in badan bay lugooyeen ummad badan bay lugooyeen qaar badan bay naar sabab ugu noqdeen qaar fara badan bay jidka ka saareen dhiig badan bay daadiyeen ummad bay kala firdhiyeen caqiidadiibay tashkiik iyo balaayo geliyeen fasaadoo dhan bidac buu ka yimaada bal tawreed iyo injiil kutubtii ilaahay soo dejiyey waxa isbeddelku ugu dhacayba waa bidaca bidcooyinkii baa laga qaban waaya wadaadadii markay wax ku soo dardareen baa waxaa wax yac ka yidhaahdaa la waaya kadibna kitaabkii samaawiga haye kor ka yimid isagii wuxuu isu bedelayba wax isku dhex jir ahoo qaar ilaahay soo dejiyey qaarra ku darsadeen buu isugu jiraa diintan ilaahay uu soo dejiyey islaamka alla wuxuu ku xifdiyey qur-aankana alla waa xifdiyey sunnadiisa iyo dariiqadaa saxdaana wuxuu ku xifdiyey culimmada oo mar walba u taagan afkaarta khaldanee soo korodha inay la dagaalanto oo loo xidho oo loo dilo oo loo rafaadiyo yani oo loo qixiyo oo dhib oo dhan loogu sameeyo ayb haddii marka ay muhim tahay in ahlulbidaca ummadda looga digo ahlulbidacu waa sii kala daran waxaa ugu daran niman khawaarij la yidhaahdo kooxdaasaa u daran leanna fitnadoodu waa ka weyn fitanka kale inay ka daran yihiin waxaa ku tusaya koox kooxaha lumay ka mida ah. murji'a dheh shiica dheh yacni muxuu ahaaye jahmiya dheh muctasilo dheh firaqdan luntay firqo axaadiista khawaarijta ay ku soo aroortay mid la mida ah ay ku soo aroortay ma jirto axaadiista nebiga sal lla lay wasalam ee koox ku soo aroortay ee ka digaysa axaadiista waxaa ugu badan khawaarijta ku soo aroortay koox ahaan ugu soo aroortay laakiin firaqda kale inta badan in cumuumaad iyo nusuustii kaleeto uun lala aada mooye laakiin firqa ahaan iyo koox ahaan axaadiista ku soo aroortay ma badna khawaarijta laakiin axaadiistu mutawaatir bay gaadhaysaa sixaaxa iyo sunanka iyo masaaniidda iyo dhan ayaa qoray marka khatarta ay leeyihiin inay ka halisan tahay kuwa kaloo dhan bay ku tusi khatartoodu waxay ku jirtaa dhowr dhinac marka laga fiiriyo waa dhanka koobaade horta yani waxa weeye waa lagu kadsoomi oo inta badan waxay dadka ku khaldaan oo caamada iyo dadkaan garanaynin ay ku khaldami karaan baa jira ooy leeyihiin oo maxay tahay cibaado badni iyo zuhdi iyo jihaad la sheegto iyo al alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar wanaaggan dadka faraynaa xumaantana waan ka reebaynaa oo shacaar laga dhigto in la yidhaahdo kitaab ilaahay iyo xukunkiisaan dadka ugu yeedhaynaa ayaga laf ahaantoodii markaad fiiriso waa dad salaad badan waa dad soom badan waa dad cibaado badan waa dad qur-aan akhris badan waa dad akhlaaqdooda iyo dhaqankooda markaad fiiriso afkooda iyo waxay sheeganayaan iyo astaanta iyo shicaarka ay sheeganayaanna waa shicaarku cajabgelinaya oo muxuu yahay in ilxukmu ilaa lilah aduma baad ka qabi in ilxukmu ilaa lilah xukunka ilahay unbaa iskale kitaab ilahay ha lagu dhaqmo oomaswaas baa adii kaaga jira kitaab ilaah lagu marka shicaarka ay sheeganayaane muujisanayaanna waa lagu kadsoomi salaaxoodaa daahirkaa iyo cibaadaadkooda iyo suhdigooda iyo soonkaa iyo salaadaa badanna waa lagu kadsoomi labadaabay hadday ay isfuulaan oo ruuxiiba aad ku aragto inaad ka badbaadaaba yarba allaahumma inaad afkaartan iyo mabaadi'dan garanaysa mooye saas daraaddeed baa nebigu sal ly waslam xadiidka abu daawuud iyo axmed iyo keyrka ay soo saareen waa xadiis saxiix uu nebigu yidhi sal ly wasalam yadcuuna ila kitaab illaah walaysuu minhu fii shay man qaatalahum kana wlaa billahi minhum ilaahay kitaabkiisay dadka ugu yeedhayaan kitaabka ilaahayna waxay kaga sugan yihiin ma jiro cidda la dagaalamaysa ayaa kitaabka ilaahay kaga owlaysanoo ka xigta cidda ay kula dagaalamayaan war kitaabkii baad ka tagtay oo diintii baad ka tagtay kaa ay dhiiggiisa ku bannaysanayaan baa kitaabka alle uga dhowaansho badan kitaabkuna beri buu ka yahay laakiin astaantiiyo calaamadu waxa weeye yadcuuna ilaa kitaab illaah waan ugu tegi doonnaa qisadooda markii ugu horreeya kooxahaan u bilowdeen waxay ku bilaabeen cali ibni abi taalib inay ku yidhaahdaan xakamta rijaala fii kitaab illaah laa xukma ila lilah halkaasay ka bilaabata marka waxa weye shicaar dadka lagu khaldi karo iyo madaahir dadka lagu soo jiidan karoo lagu khaldi karay leeyihi firaq badanna kaga gedisan yihin waa lagu kadsoomi karaa marka waa midda labaade oo khatartoodu ay ku jirto madhabkoodu ma aha mujarad aaraa iyo maqaalaad kalaamiya falsafo keliya ma aha falsafo intuu ninku meeshan uu la fadhiisto isagu uu tandiirin oo uu ka hadli oo uu soo jeedin keliya maaha laakiin waa madhab u degaya dadka noloshooda oo u degaya masaalixdoodii caamka ahaa oo dowladooda taabanaya oo madaxdooda taabanaya oo dhiiggooda taabanaya oo yacni waxa weeyaan xoolahooda taabanaya oo cirdigooda iyo sharafkooda taabanaya waa madhab hoos u degaya oo aan falsafad korkaa un wareegaysa ahayn markaaba dadka ku qancaayo waxay bilaabayaan inay mujtamacii muslimka meelihii ugu khatarsanayd ka garaacaan marka ma aha madaahibta kaloo kale madaahib badan baa waxay iska tahay yani waa madaahib kalaamiya iyo falsafaad iska caaliqa ah oo in badanba dhulka aan u soo degaynin wa madhabkani marka halistaasu leeyay mumaarasaad iyo tatbiiqaad khataruu leeyahy khatartiisa waxaa ka mid ah madhabkan khawaarijtu siduu nebigu sheegay sal lla wasalam kuma eka xilligii saxaabada qoladii soo baxday ee muujisatay keliya kuma eka bal nebiga waxaa ka sugan sal lla lay waslam inuu sheegay kolba inay soo bixi doonaan oo la madax jebin doono oy soo bixi doonaan oo la madax jebin doono ilaa kooda ugu dambeeya uu dajaal la soo baxo ilaa kooda ugu dambeeya uu dajaal la soo baxo bimacnaa maxaa laga wadaa waa madhab jiri doona w ilaa aakhiru zamaanka wuu jiri doona dad haysta la waayi maayo magacyadu ha kala gedisnaadeen magacyadu ha kala gedisnaadeen oo waxaa laga yaabaa inay magacyo kale la kala baxbaxaan meelba wakhtiba wadanba inay magac ku soo baxaan baa dhici karta laakiin usuusha iyo madhabku isku mid yahay zamanka iskhilaafaya iyo magacyada iskhilaafaysa wax badan marka ka bedeli maayaan sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah markuu keenay xadiidkii cali bni abi aalib fi saxiixayn ee ku saabsanaa la dagaalankii cali uu la dagaalamay iyo ninkii calaamadda lahaayee la dilay arrinkaa markuu ka hadlayay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi wa hadihi alcalaama alatii dakaraha الnabiyu sal lla lay waslam hiya calaamatu أwalu man yakhruju minhum ninka oo gacanta cududeeda cad hiliboo sida naaska dumarka oo kale ku leh ee kooxdii ugu horraysay cali la dagaalamay astaantii calaamada u ahaa calaamadaasi kooxdii ugu horraysay unbay calaamo u ahay ayib laysuu makhsuusiina biulaa'ika alqowm buuri khawaarijtu khaas kuma aha kooxdaa uun xilligii cali jirtay lala dagaalamay fa innahu qad ahbara fii hayri fainahu ahbara fi hayri hada alxadiid anahum laa yazaaluuna yahrujuuna ila zamani dajaal nabigu wuxuu sheegay sal lay waslam in ay jiri doonaan oo soo bixi doonaan ilaa dajaal wakhtigiisa laga gaadho waqad ittafaqa almuslimuun cala ana alkhawaarija laysuu mukhtasiina bidalika alcaskar muslimiintu waxay isku waafaqeen buu yidhi khawaarijta nusuustu ka hadlayso inayna khaas ku ahayn ciidankii waagaa meeshaa isku urursadee cali la dagaalamay inayna khaas ku ahayn waaydan fasifaat alatii wasafaha tacumu hayra dalika alcasr sifooyinkii tilmaamaha axaadiistu bixisee khawaarijta ku sheegtay ciidankaas xilligaa soo baxay kooxdaana waa laga helay sifaatka kooxa kalena waa laga heliyo waa caam buu leeya macnaha ayb walihada kaana asaxaabatu yarawna alxadiida mutlaqan saas daraaddeed baa saxaabadu waxay u arki jireen axaadiista khawaarijta ku soo aroortay inay axaadiis furan ay tahay oo aan wakhti khaas ku ahayn marka way jiri doonaan way soo baxayaan afkaartu waa imaan haddana way baabi haddana way soo bixi saasay ahaanaysaa macna taasay tilmaamaysa intaa kadib waxaa isweydiin leh kooxdani goormaa u horraysay oy ku soo biirtay dhulka goormay timi goormay soo baxday laba qaybood baan u kala qaadaynaa fikirka iyo koox ahaan fikirku wuxuu soo baxay nebigoo nool sal ly waslam nabiga noloshiisii buu fikirku soo baxay laakiin koox ahaan is-uruursatay oo xoog leh oo ciidan ah oo meel degtay oo fikirka ku qanacsan way dembaysay oo xilligii caliy bni abi aalib radi allahu tacala canhu waa u tegi doonaa dagaalkii sifiin ee ree shaam iyo cali dhex maray markii laga soo laabtay xilligaasuu noqday bixitaankooda ay kooxaan usoo baxeen darsigeenna caawaan qaadan doonno ka mid ah insha allahu tacaala fikir ahaan xilligii nebigay soo baxeen waxaa ku tusaya laba xadii baa ku yimi xadii waa xadiidka jaabir bn cabdillaah xadiis kalena waa jiraan lakiin labadan ku gaabsanayn muslim baa soo saaray fii saxiixihi wuxuu leeyahay muslim nebiga sal lla alay wasalam dagaalkii xunayn markuu ka soo laabto jidxiraano markuu marayo oo halkaasu muxuu ahaaye joogo ayaa ninbaa u yimid nebigu marka wuxuu qaybinayaa fiduu qaybinayaa marada bilaal fida ku jirta ayuu nebigu qaybinayaa sal lay slam intuu ka soo cantoobiye marada buu dadka kala siisiinaya u qaybinaya ninkii markuu soo istaagay oo arkay nebigo fidada qaybinaya ayuu wuxuu ku yidhi yaa muxamed icdil buu yidhi ah, muxamedow cadaalad samee waxaad wadda waa eexasha iyo cadaalad darre cadaalad samee buu ku yidhi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam waylak waman yacdilu idaa lam akun acdil habaar kugu dhacye yaa cadaalad samayni haddii aniga cadaalad laga waayo laqad khibtu wa khasirtu in lam akun acdil buur waan khasaaro waan halaagsamay haddaanan cadaalad samaynayn ama haddaanan cadaalad samaynayn u fiirsada marar badan baan xadiiskaa tilmaami doonnaa iyo kan soo socdaba markaan ka hadlayno afkaarta khawaarijta iyo sifaadkooda yacni nebiga sal lla lay wasalam qaybintiisii iyo xukumkiisii iyo ficilkiisii iyo xukumkii wuxuu leeyahay waa khaldanta oo maxaa saxsan waxaa saxsan dee aniga siday ila tahay aniga siday ila tahay oo iila quman tahay inaad wax u qaybisaa saxa sida adiga ay kula tahayna waa cadaaladdarri iyo jawr ee ilaahay ka baq buu ku yidhi cumar baa marka wuxuu yidhi dacnii yaa rasuula allah fa aqtula hada almunaafiq rasuul allow idaah munaafiqan aan diloon qoorta u caseeya markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam macaada allah an yataxadaa annaasu annii aqtula asxaabii waxaan ilaahay magan uga ahay in dadku ku sheekaystaan maxamed saxaabadiisii buu laynayaa sumcadda iyo dacwada magaceeduu ilaalinayaa nebigu sal lay slam waa xadiiskii aan ka jeedinay muxaadaradii ahayd muxuu ahaay alislaamu bayna tashwiihi acdaa'ihi wa akhtaai abnaa'ihi yacni waxa weeyaan ninkaasi jariimada intaa la-eg nebiga ka galay sal ley wasalam bal sharciga ka galay nebigu sal ley waslam wuxuu isaga daayey alshaani dadkiibuu ku dhex jiraa saxaabadiibuu ku dhex jiraa lama kala yaqaano dadka kale iyo ummadaha kale nin uun saxaabadii ka mid a loo haystaa haddii la dilo soo warbixi maaya maxamed intii kale intuu soo dhaafay buu warraggiisa ebar ka dhigaya dadku sheeg iga daabuur markaasuu nebigu sal ley slm wuxuuhi ina hada waasxaabahu yaqra'una alqur'aana laa yujaawizu xanaajirahum yamruquuna minhu kama yamruqu sahmu min alramiy kan iyo asxaabtiisu kan iyo raggiisu qur-aankay akhriyayaan buuri halkaa kalxamaha ana u dhaafi maayo ma fahmayaan waa fiqhi male diinkay ka dhex baxayaan sida leebka uga dhexbaxo meesha lagu ganay oo kaleeto hadafka lagu tuuray siduu uga dhex siibtoo kale diinka uga dhex siibanaya xadiidka muslim baa soo saaray muxuu tilmaamayaa marka ninkaasi waa ninkii ugu horeeyey oo fikirka khawaarijta muujiyey waay yuu ka hor muujiyey nebiga sal ley waslam nebiguna wuxuu yidhi ragga ninkaa fikirkiisa ku raaci doona imaan doona tilmaamahaasay leeyihin qisada labaad iyaduna sidaasoo ku timid waxay ahayd cali bni abi aalib nebigu sal ley waslam waa kii yaman u diray yamanbu wuxuu ka keenay sanad taas waxay ahayd sanadkii sideedaad sanadkii sagaalaad baa haddana cali bin abi aalib baa wuxuu yaman ka keenay dahab dahab buu nebigu marka qaybinaya sal lay waslam afar oday oo reer najdi ah oo odayaashii caanka ahaa ah ayuu nebigu sal ley wasalam dahabkii u kala qaybiyey ayb afarta oday waxa weeye aqrac ibnu xaabis alxandali iyo cuyaynat bnu badrin alfazaari iyo calqamat bnu cilaasa alcaamiri iyo zaydin khayr ataa'i afar oday ayay u qaybiyey waxaa cadhootay quraysh marka waxay yidhaahdeen ayucطii sanaadiida najdin wayadacuna ma intuu madaxdii iyo odayaashii reer najdi siiyey buu annaga naga tegayaa naqadinaya markaasaa nebigu sal ly waslam wuxuu ku yidhi inamaa facaltu dalika liata'allafahum war waxaan saa u yeelay xikmad baa ku jirto odayaashani waa odayaal diintoodaan u baqayaayo waxoogaa xoolahaasaan ku soo jiidahayaa maslaxadaasaan ugu qaybiyey hadde saxaabada kale iyo ragga kale waa qancayaan markii loo sheego sida wax u jiraan iyo xikmadda nin baa soo booday kaha lixya waa nin garhweyn mushrif alwajnatayn labada koodna waa soo baxsan yihin haa'ira alcaynayn indhuhuna gudahay ku jiraanoo waa god bay ku jiraan naati aljabiin dhabankuna waa soo taagan yahay maxluuqa ara'si waa madax xiiran yahay nin aad jinjinba moodaba ayaa soo booday markaasuu wuxuu idhi ittaqi illaaha yaa muxamed ilaahay ka baq buuhi maxamadow war maxaa dhacay markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam faman yutic illaha in casaytuhu haddaan ilaahay caasiya yaa ilaahay ateeci buu yidhi haddii nebi maxamed rabbigii caasiyo yaa laga sugayaa inuu ilaahay ateeco markaasaa wuxuu nebigu sal ly wasalam ilaahay ma wuxuu igu aaminayaa dhulka inta joogta idinkuna ima aaminaysaan miyaha allihii kor jire samada jiray baa idigu kiin aaminay idinkana waa yaamin aladihi ninkii waa jeesaday oo waa islaamay markiiba nin saxaabada ka mida oo ay markii lahaayeen khaalid bin waliid buu ahaa baa wuxuu idhi rasuul ilaahay ow ninkan igu fasax aan dile eh markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam maya iska dah markaasaa wuxuu yidhi waxaa ninkan asalkiisa ka soo bixi doona qowm oo qur-aanka akhrinaya kalxamahana uusan u dhaafaynin dadka ahlulislaamka abay ah layn doonaan ahlul awthaanka iyo gaaladana way ka tegi doonaan way iska dayn doonaan islaamkaay ka dhex bixi doonaan ka dhex siibanayaan sida leebka uga dhex siibta meesha uu meesha lagu ganay iyo hadafkiisoo kale markaasaa wuxuu yidhi lain adraktuhum aqtulannahum qatla caad inta aan noolahay hadday soo baxaan koox ahaan waay waxaan u layn doonaa sidii caad ilaah ree caad ilaahay u baabi'iyey oo kaleeto waa u tegi doonaa xukumkooda iyo axaadiista kusoo soo aroortay labadaa xadiidba waxay muujinayaan fikru lkhawaarij asalkiisu wuxuu soo baxay nebi maxamed oo nool salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laakiin weli koox ahaan intay xoogaysatay oo atbaac yeelatay fikir ciidan yeeshay oo bannaanka u baxay ma noqonin laakiin fikir ninkaasi soo saaray nebiguna markiiba uu ka digay haddana iska qarsoomay buu noqday ayb markaa kadib nebigu waa geeriyooday sal lla alay wasalam abubakar baa xilka uga dambeeyey muddu hayay cumar baa uga dambeeyey muddu hayay cumaan baa uga dambeeyey muddu hayay intii hore ilaa laga soo gaadho khilaafadii ama khilaafadii cumaan qaybteedii dambe ilaa laga soo gaadho intaa hore oo dhan muslimiinta dhexdooda wax khilaafa ma gelin wax furqa ma gelin lama kala jabin lama qaybsamin laysma laynin laysma gaalaysiinin way jirtaa masaa'il laysku khilaafa laakiin mas'ale kastoy saxaabadu isku khilaafaan laba mid bay ahaan jirta in markii khilaafku soo baxo kadib laysku waafaqo ijmaac yimaado markii la niqaasho kadib laysku raaco sida masaladii yani khilaafada markuu nebigu dhintay sal lay waslam yaa xilka loo dhiibaa markii dambena waa tii abubakar ku dhammaatay soo ma sidii xuruubu ridda soo yani dadkii diinta ka noqday ridoobay la dagaalankoodii markii hore cumar kadibna waa laysku waafaqay abubakar iyo cumar waa tii niqaashku dhex maray wahaakada waxaa ka mida masaladii qur-aanka jamcintiisa wahaakada soo soco mas'alo isku khilaafeen ma jirin ilaa marka dambe ama ijmaac bay ku dhammaataa ama haddaynan ijmaac ku dhammaanin xataa yacni e, masale ijtihaadiyo wajahatu nadarkoodu isku khilaafsan yahay laakiin aan lagu kala tegin furqo iyo ayna gaalaysiin iyo dagaal iyo kooxaysi dhicin bay iska ahaan jirta oo iska ijtihaadi ah saasay marka masaladu ku socotay waa midda uu leeyahy shekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah khawaarijta iyo shiicada markuu ka hadlayay wahaataani taa'ifatan xadauu bacda maqtali cumaan waxay soo baxeen buu leeyahay cumar cumaan markii la dilay kadib wa kana almuslimuuna fii khalaafati abi bakrin wa cumara wa sadran min khalaafati cumaan fi sanati اluulaa min wilaayatihi muttafiqiina laa tanaasuca baynahum muddadaa way iswaafaqsaneen muslimiintu khilaafna ma jirin uma xadaa fi awaakhiri khilaafati cumaan umuuru wjabat nawcan min atafaruq khilaafadii cumaan sanadihii ugu dambeeyey ayaa waxaa soo baxay arrimo wax keenay nooc oo qaybsan ah arrimahaasi wuu iska ijmaaliyey laakiin intooda badan waxay ahaayeen ijtihaadaad uu sameeyey khaliifku oo ku saabsan jagada iyo mas-uuliyaadka dad uu dhiibay iyo xoolo uu qaybiyey wixii isaga ijtihaadkiisii awooddiisa ahaa salaaxiyaadkiisii uu lahaabay ahayd baa rag intay buunbuuniyeen oo ay taxriifiyeen oo shaqo ka dhigteen bay balaayo ka abuureen halkaasay marka furqadu ka timid ayb wuxuu yidhi waqaama qowmun min ahli lfitnati wاlظulmi faqataluu cumaan qolyo balaayo qaba oo fitno wadalayaal ah oo dulmi wada ayaa kacay cumaan bay dileen fatafaraqa almuslimuuna bacda maqtali cumaan cumaan markii la dilay baa marka la qaybsamay waa u tegi doonaa walama iqtatala almuslimuuna bisifiin watafaquu cala taxkiimi xakamayni kharajat alkhawaarij cla amiiri lmuminiina caliy bni abi aalib wafaaraquuhu wafaaraquu jamacata almuslimiina ilaa makanin yuqaalu lahu xaruuraa cumaan dilkiisii ayay marka wax walba ka bilowdeen intaa kadib wax yar waxaan rabaa inaan isdul ama aan dib ugu yaro noqonno fikirka khawaarijtu xilligii nebigu fikir ahaan soo baxay bilowgiisii hore laakiin koox ahaan say ku yimaadeen taariikhda siday xadadka taariikhiga u ahaa baan rabaa wax yar inaan si gaaban dul maro maqsuudkuna ma aha inaan dhacdooyinkaasi tafaasiil u galo laakiin inaan idinsoo gaadhsiiyo ama aan soo gaadhno khawaarij xilligay bixi doonaan muhimmaddu waa taas w saan sheegnayba cumaan ibnu cafaan sannadihiisii ugu dambeeyey tasarufaad ijtihaadiya oo uu xaq u lahaa ayuu sameeyey dad baa qoonsaday fitnay abuureen kacdoon baa ka dhashay masar iyo meeshaas inta la aaday ayaa kooxo munaafiqiin oo sanaadiqo ahoo diintaba ugu jirayba inay dumiyaan iyo kooxo kaleetoo iska caqli gaab ah iyo kuwo islaamnimaboda isaga cusub iyo kuwo fitna wadayaal ah balaayaa iskaashatay kadibna dhulkaas baa waxaa ka bilowday sheeko ah cumaan iyo eedayntiisa kanuu sameeyey kanuu sameeyey ma ogtihin wuu eexday ma ogtihin xoolihii buu ku tasaruf ma ogtihin sidanuu sameeyma wixiibaa dadkii lagu akhriyey hoostaasay ka socotaa balaayaa kacday marka cumaan baa lagu kacay yaa ku kacaya ma aha saxaabadii iyo muhaajiriintii iyo ansaartii ma aha ardadii nebiga ma aha sidaas daraaddeed baa riwaayaadka saxiixa ah riwaayaadka aan sugnayn abimikhnaf iyo riwaayaadkiisa oo daciifkaa ama mawduuca ah waxa ay sheegayaani ma ahee riwaayaadka saxiixa ah hal nin oo muhaajiriya ama ansaari ah oo ka qayb qaatay fitnadii cumaan lagu dilay ma jiro hal nin ama jiro iska dhaaf iyaga xataa muhaajiriinta caruurtoodii hal nin oo ka qayb qaatay ma jiro oo galay markii laga reebo muxamed ibni abibakr sidiiq abubakr sidiiq wiiluu dhalay oo iska yaraa oo fidnada dhex galay kooxdii masar ka soo duushee kacdoonka waday ee cumaan kusoo duushay buu ka mid ah isaguna markii cumaan inta magaalada madiine la yimid daartii iyo xafiiskii uu dowladda ka maamulahayay ay isku wareejiyeen kooxdii kacdoonka waday oo intay u galeen gudaha raggii u galay buu ka mid ahaa raggii u galay buu ka mid ahaa moxamed ibn abubakr sidiiq riwaayada saxiixa waxay tilmaamaysaa moxamed ibn abubakr sidiiq wuxuu qabtay cumaan garhka markaasuu cumaan wuxuu ku yidhi laqad akhadta bilixyatin kaana abuuka yukrimuhaa gadh waxaad qabatay aabbahaa uu karaamayn jiray maxamed ibnu abibakr sidiiq waa isku yaxyaxay waa isku naxay intuu isdaday buu meeshii ka baxay halkaasaa ugu dambaysa qaskii hore waa ka qayb qaatay laakiin dilka cumaan kama qayb qaadanin muusan dilka gacan kuma lahayn intaa markuu cumaan xusuusiyeyba uu iska noqday arrintaasi riwaayo sugan bay ku sugan tahay inuusan xataa muxamed ka qayb qaadanin saxaabi kale iska badaa qoladaa markay soo duusho magaalada madiine yimaadeen oo cumaan inay dilaan ku talagaleen magaalada madiine waxaa ka buuxa muhaajiriintii iyo ansaartii baa ka buuxa raggii dhulka furtay ee kuwan soo islaamiyey ee futuuxaadka islaamka meel walba diinta gaadhsiiya tawxiidka raggi baa meesha jooga halyey oo dhan baa meesha ku idin dalxaa jooga oo zubayr baa jooga oo cali baa jooga oo ragoo dhan baa meesha ku idin khaliifkii nimankan markay isku wareejiyeen oo damceen inay dilaan waa loo soo gurmaday saxaabadu waa u yimaadeen wayna ka tiro badnaayeen wayna ka xoog badnaayeen ragga reer madiina markaa joogay uwaartan kacdoonka wada way ka xoog badnaayeen khaliifkay u yimaadeenoo waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan ku difaacno nimankanna waxaan rabnaa inaan kala tuurro inaan laynnaan rabnaa wuxuu yidhi anshudukum allah rajulan ra'aa xaqan wa aqara lii ana lii calayhi xaqan an yuhriiqa fii sabiilii mil'a mixjamatin min damin aw yuhrii qadamahu fiiha haddaan xaq idinku leeyahay buu yidhi oon khaliifkiinnii ahay oo inaad i ateecdaan oo amarkayga qaadataan xaq aan idinku leeyahay sababtayda dhiig ha u daadinina kiinnana sababtayda ha u daadinina idinma xalaalaynayo ka iska taga ka iska taga ha difaacina hadde khaliifkii muslimiinta hadduu ku yidhaahda amarku siiyo soo inaad amarkiisa ateecdo maaha magaaladaa laysaga laabtay waa lagu soo noqday war nimanka way ku dilayaan hay dilaan buu yidhi idinku dhiigna sababtayda ha u daadinina xataa wax yar wax yar oo toobinka baalka toobinka lagu qaada muggiisoo kale ah intaasoo kale sababtay ha u daadinina iska noqda nimankii huwaartee kacdoonka waday cumaan way wada hadleen aad buu ula hadlay wuxuu kala hadlay wuxuu ahaan jiray maxaasintiisii diintan wuxuu u soo qabtay inuusan dil mudnayn waxay ku sheeganayaanbu isku day inuu ka qanciyo akhiiran markii dambe waa qanci waayaan way u soo galeen way dileen waxay yidhahdeen xilka ka deg mas-uuliyaddana wareeji ka dhexbax bay dheh cumaan marka wuxuu haystaa dardaaran nebigu uga tegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo dhahaya xadiidka caaisha ibnumaajah iyo keyrkii baa soo saaray waa xadiid sugan wey wuxuu leeyahay nebigaa cumaan la dardaarmay ilaa nebigu uu usii sheegay xilligiisa inuu la kulmi doono fitan uu la kulmi doono iyo balaayooyin xadiidkii abu muusa iyo keyrkii raggii jannada loogu bishaareeyey idan lahu i'dan lahu siduu u lahaa cumaan markuu soo gaadhay i'dan lahu wabashirhu biljanna calaa balwa tusiibuhu buu nebi sal lay waslam jannada ugu bishaaree ha soo galo jannadana ugu bishaaree balaayooyin iyo masaa'ib iyo fitan ku dhici doona iyadoo jirto marka nebigu sal lay sl dardaaran buu siiyey marka cumaan wuxuu ku yidhi in wallaaka allaahu hada almra yowman faaraadaka almunaafiquuna an tahlaca qamiisaka aladii qammasaka allaahu falaa tahlachu ah, haddii maalin xilka muslimiinta aad qabato oo munaafiqiin intay kuu yimaadaan ay ku yidhaahdaan qamiiska bixi qamiis ilaahay kuu geliya ha bixinin buu ku yidhi xilka munaafiqiin baa u dhiibtay maya qamiiskan ilaahay baa u geliya muslimiinta baa isku waafaqay xilkan ayagaa u dhiibtay qamiiskaa ha u siibin hana u tanaasulin buu ku yidhi cumaan wuxuu ku yidhi marka mana ka tanaasulayo xilkana ma dhiibayo cumaan radi allahu tacaala canhu ardaa waa la dilay xadiikaasi ibnu maaja baa soo saaray ibn abi caasim waxaa la dilay bisha dilxiju sideediyo toban ah taariikhda hijrigu markay ahayd soddon iyo shan ayib nin waxaa dilay riwaayada saxiixa siday tilmaamayso nin ree masar ah oo madow ayaa dilay magacyadiisa siyaabo kala gedisan baa lagu sheegay cumaan markii la dilay magaaladii madiine iyagaa haysta qoladani saxaabadiina maadaama khaliifkii yidhi ha dagaalamina guryaha iyo magaaladaa la iska joogaa khaliifkii waa la dilay xataa masaajidka iyagaa tujinaya salaada uwaartaa tujinaya oo cumaan baa loo yimid waxaa la yidhi nimankii fidnanaana tuujinaya maxaan samaynaa ku daba tukada buui ku daba tukada cumaan markii la dilay kadib waxaa lala muwaayacooday oo markiiba saxaabadu u degdegeen cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda cali wuxuu ka mid ahaa dadkii aad uga murgay aadna uga xumaaday dilka cumaan ibni cafaan riwaayaadka saxiixa waxay tilmaamayaan marka inay saxaabadu markiiba cali u degdegeen inay la baayacodaan ahlulxalli walcaqdiga ayaa u tegey sida riwaayada moxamed ibnu xanafiya wiilkii cali bn abi aalib uu warinayo waa loo yimid cali baa loo yimid oo waxaa la yidhi muslimiintii khaliifkoodii waa la dilay mas-uul ma noqon karaan amiir la'aan ma noqon karaan saas daraaddeed cid ku dhaanta ma hayno nebigayn adeerkii baad tahay sihrigiisii baad tahay gabadhiisii baad qabtaa raggii ugu horreeyee diintan yacni waxa weeye qaatayee islaamay baad tahay wax maanta kugu dhaama ma haynee xilka qaad cali waa diiday wuxuu yidhi nin idinka midaa ah noqonayaa cid kale ha loo raadiya xilkaas waa lagu laabtay way ku celceliyeen ilaa markii dambe uu ogolaaday markaasu wuxuu ku yidhi haddaad iga dayn weydeen baycada iyo xilka aan qaadayo qarsoodi ma noqonaysee masaajidkayna geeya meeshaasaan beecada ku geli oo beecada laygula gelayaa masaajidkii baa la yimid isagoo weliba cali loo baqayo haddii masaajidkii la yimidna meeshaasay beecadii kula galeen muhaajiriinti iyo ansaartii dadkii baycada la galay waxaa ka mid ahaa kibaaru fuqahaai saxaaba ansaar iyo muhaajiriin talxat ibn cubaydilaahi baa ka mid a oo waxaa ka mid a zubayr baa ka mida oo raggan hadda qisadoodu dib ka imaan doonto o dhan baa baycada la galay cid khilaaftay ma jiro cala saxiix oo cali baycadiisii cid khilaafsanayd ma jiro ama ka hor timid sidaasuu cali wuxuu ku noqday eh, muxuu ahay khaliifkii muslimiinta oo xilkii uu ku qabtay markuu xilka qabtay kadib cumaan waa la aasay markii la aasay kadib ayaa waxaa soo baxday dhiiggii cumaan raggii galay ee la dilay ee cumaan dilay way joogaan dhiiggii cumaan waa in la raadiyo arrintu waa kacsanta dadkiina weli isma raacin meeshaasaa marka waxaa ka dhalatay rag badani inay yidhaahdaan cumaan waa in loo aaro waa in dhiiggiisa raggii galay la helo waa in arrintaa mudnaanta koowaad la siiyo talxa iyo zubayr oo beecadiina wax ka galay caaisha ayaa arrintaa marka isu taagay markii dambe waxay aadeen meesha la yidhahdo basra shaam waxaa haysta oo markii horena guddoomiye ka ahaa xilligii cumaan ibni cafaan guddoomiye gobol ka ahaa mucaawiyat bin abi sufyaan oo ay cumaan ilmaadeer yihiin isxigaan caisha iyo zubayr iyo talxa waa kuwa soo tegay laba qodob bay wataan marka qodobka koobaad ay wataan waxa weeye khilaafkan muslimiinta ka dhex jira aan tagno oo aan heshiisiinno caaishana maadaama umulmu'miniin ay tahay oo la ixtiraamayo arrintaa iyadaa ha loo isticmaalo dad badan baa u soo istaagayay qodobka labaad ay wataan waxa weeye dhiiggii cumaan raggii galay ciidanka cali bay ku jiraan raggaana in la soo qabto oo dhiiggii cumaan meel la saaro labada qodob bay wataan cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu khaliifat lmuslimiin asagu si kalu waxu arkaa si kale waxula qumanta wuxuu ku yidhi dhiigga cumaan hadal ma leh inaan raadinnana waa laga maarmaan laakiin fitna aloosan oo balaayaa kacsan oo nimankii dhiigga galay ayagii ayagiibaaba dee xoog badanoo ciidankiiba ku xoog badan qabaa'il bay ka dhasheenoo kacsan wixii waxay u baahan tahay bal horta inta ummadda laysla raadsado oo baycada la wada galo oo arrintu degto iyadoo la midaysan yahayoo hal khaliif iyo hal mas-uul iyo dowlad la wada yahay in markaa kadib dabagal lagu sameeyo dhiigga gacantii gashay kadibna markaa kadib qisaas iyo wuxuu yeeshaba la mariyo laakiin hadda haddaan ka bilowno dhiiggii ha la raadiyo fitno kaliyo balaayo kale sii kicini taladii cali bay ahayd wa ficlan taladiisaa saxsanayd qoladan kalena waa ijtihaadeen adiga warka murtidiisa waxaa la ysugu tegay meesha la ydhahdo basra basra marka la tegayo calina dagaal uma socdo kooxdan caaishana dagaal uma socdaan laakiin maxaa loo socdaa fitnada kacsan iyo balaayadan kacsan ummadda ha la kala badbaadiyo dhiiggii cumaanna ha la raadiyo sulxigaa iyo wanaaggaasay wadaan haddii goobtii laysugu tegay laba ciidan waay ciidan cali baa wata qoladan kalena ciidan bay wataan nimankii fidno wadayaasha ahaa ee cumaan dilayna ee fataaniinta ahaana ciidanka cali bay ku dhex jiraan laakiin de waa rag fara badan hebel iyo hebel lama dhihi karo waa badan yihin waa ciidan dhan oo xoog badanba meeshii haddii laysugu tegay waa la wada hadlay yaa wada hadlaya saxaabada raggoodii waaweynaa caaisha iyo cali iyo oh, zubayr iyo talxa iyo waa la wada hadlay heshiis baa laysla soo dhoweeyey nimankii fitno wadayaasha ahaa markay ogaadeen inuu heshiis soo dhow yahay oo yaa loo heshiinaya soo iyaga uun ma ah bay ku talagaleen heshiiskaasi in ay ka hortagaan dagaalna kiciyaan boodhkaas iyo dagaalkaasi markuu kacana inay ku fakadaan iyadoo laysu dhaweeya laba ciidanoon kala fogaynba xaggii cali bn abi aalib ayay ka bilaabeen xabaddii xabadi ma jirine laakiin seefihii iyo warmihii koox baa yaacdayoo kooxdii kale dagaal ku bilowday kooxdii kalena waa layna soo weeraray war iska celiya waaba bilaabatayba qoladii dagaalka bilaabay cali bay ku soo noqdeen waxay yidhahdeen iyagaa nagu bilaabay war ma hadda markaasi matalaa taalla ciidan isku fakaday adiga meelaad ka qabatay miyaad heli nin walba wuxuu bilaabay uun marka inuu isdiaaco inuu isdifaaco balaayaa fakatay yar yar iyo balaayaa wax fakiyey meel wax laga qabta ma leh cuqaladii iyo intii waxgaradkaha gacantooda taladii ka baxday dhiig baa daadanaya waxbaa isku fakaday maxaad ka qaban kartaa adiga xilli kaloo ilaahay uun jaanis keena mooye waa inaad meeshaada ku mitido uun muxuu ahay aadaadun iska riixdo uun wixii kusoo aada xaaladaasaa muddo lagu jiray taqriiban riwaayada saxiixa waxay tilmaamaysaa duhurka kadib buu dagaalku bilowday ilaa maqribkii uu socday dagaalka badankiina wuxuu ka dhacay ratigii ay caaisha saarnayd hareerihiisa caaisha qolyo huwaar ahoo munaafiqiin ahoo inay dilaan rabay waa jiraan laakiin labada dhinacba labada dhinacba saxaabadii ka socotay akhyaartu in caaisha la badbaadiya laysku waafaqsanaa inaan caaisha wax gaadhin saas daraaddeed baa agteeda rag fara badan ku leedeen markii dambe kooxdii cali baa meesha u adkaatay ratigii ay saarnayd baa loo yimid waa la boqno gooyey wuu fadhiistay kadibna hawdajkii ay ku jirtay hawdajku waa bahal weynoo sanduuq weynoo dumarku geli jireen oo awrta la saari jiray kiibaa lala soo qaaday waxaa loo keenay cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda cali rati kaleu keenay walaalkeed cabdiraxmaan baa jooga qaadaa la yidhi madiina lagu celiyay marka halkaas waxaa ku dhammaaday dagaalkii caanka ee loo yaqaano waqcat ljamal dhacdadii ratiga la yidhaahda dhacdadii ratiga khilaafka labada saxaaba marka u dhexeeya saxaabadu labaduba waa mujtahidiin calina waxay ka tahay wardaacada soo gala qoladana waxay ka tahay horta ha lagu hormaro dhiiggii cumaan arrintaasi sidaa markay u dhacday oo dhibkaasi dhacay dagaalkii sidaasuu ku dhammaaday cali baana meeshii u hadhay ragga intoodii kaleeto raggii kale muhimka aha sida talxo kale alxa raggii ugu horreeyey meesha lagu dilay buu ahaa radi allahu tacala canhu arda nin mujrimaa dilay zubayr cali bni abi aalib bay is arkeen dagaalku markuu bilaaban rabay ama yar ka hor cali baa u sheegay xadiid nebiga ka sugan oo ku saabsan asagiiyo cali inay isqaban doonaan calina ka garleey zubayr xadiidkii markii la xusuusiyey wuu iska soo noqday dagaalkaba ma gelinba meeshii buu ka dhaqaaqay nin habaar qaba oo mujrimiinta ka mid a ah ka daba tegay isagoo iskaba tegayba meel baxuu ku gaadhayoo wuu ku dilay ilan raggan akhyaarta ehee saxaabadaee walaalahee nabigu soo wada koriyay ardada u wada ahaa ee balaayaa ka dhex shaqaynaysa balaayaa ka dhex shaqaynaysa oo iyagu dhiig iyo wax daata iyo fitno iyo in la baaba'a raba islaamna aan danka lahayn islaamku inuuba rogmaday rabaanba waxaasaa marka meesha ku dhex jira oo ka dhex shaqaysanaya fitnada badankeedna iyagaasaa abuuraya dagaalkaasi markuu dhammaaday kadib waxaa soo hadhay cali bn abi aalib reer kuufa awooddiisii madiino uu haysto hawshaasi waa gabagabowday waxaa soo hadhay marka reer shaam shaam waxaa haysta mucaawiye cali iyo mucaawiya wada hadlay mucaawiye wuxuu codsaday dhiiggii cumaan anaa u xaq leh dhiiggiisa in adeerkay weeye raggii dilayna cali ciidankaagay ku jiraan waa in raggaa la soo qabto calina sidii qoladii horeu ku yidhioo war arrintuu balaayaa taagane bal horta daacada soo gal oo muxuu ahaayey baycada gal oo dawladdu ha israacdo khilaafku ha baxo markaa kadibna nimankan aan raadinno mucaawiya radi allahu tacala canhu waa ku adkay radi allahu tacala canhu waa ku adkaystay mowqifkiisii ah wuxuu ku adkaystay dhiiggii cali iyo nimankiidhiiggii cumaan iyo nimankii galay ha lasoo hormariyo qir iyo qir meeshaas ayaa haddana is-afgaranwaagaa waxaa ka dhacay dagaalka kale isagana la magac baxay macrakadii sifiin oo mucaawiye iyo muxuu ahay ay mucaawiyana uu dhinac yahay iyo reesham cali iyo ciidankiisiina ay dhinac yihiin soddon iyo toddoba taariikhdu markay hijriga ayuu dagaalkaasu dhacay dagaalka isagaa iyadana caliba taqriiban sigay inuu ku guulaysto horta intaana taa u gudbin mucaawiye riwaayaadka saxiixa say tilmaamayaane sugan mucaawiye cali muusan ku haysanin khaliifnimada oo masale inaad fahantaan u baahan mucaawiye amiir baa la dhihi jiray amiiru shaam waa guddoomiyihii shaam baa la dhihi jiray waa la weydiiyey nasan cali miyaad ku haysataa khaliifnimada maya buu yidhi inuu khaliifkii muslimiinta yahay waa ogah kumana haysto laakiin waxaan rabaa in dhiiggii cumaan meel la saaro khaliifka muslimiintu marka wuxuu ahaa cali lagumana haysanin reer shaamna kuma haysanin laakiin ishkaalku xaggee buu ka yimid mas'aladaas dhiigga cumaan ah iyo ma midnimada iyo israaciddaa lagu hormaraa mise dhiiggii baa lagu hormaraa taasaa khilaafku ka dhacay markii dambena sababtay dagaalkii sifiin meel ilaahay wax ka wada tabaaraka wa tacala hayde lama baajin karo laakiin runtii labada dhinacba waxay isku dayeen inay dhiigga baajiyaan adugu dagaalkii waa dhacay dagaalkaana waxaa ku gar lahaa ama ku saxsanaa cali laba xadii baa ku tusaya inuu ku saxsanaa xadiidka koobaadi waa xadiidka uu leeyahay nabigu sal ley waslam wayxa cammaarin taqtuluhu lfi'at lbaaqiya camaar waxaa dili doonta kooxda ka baxday khaliifka amarkiisa koox gardaran baa dili doonta riwaayada saxiixa waxay sheegaysaa waxaa dilay kooxdii mucaawiyaa dishay reer shaam baa dilay weliba mucaawiya markii loo sheego camr ibnu caas baa u sheegay oo ku yidhi waxaan soo arkay cammaar oo la dilay aad buuna uga naxay xadiidkaasina waa jiraa ciidankeennaana dilay buu ku yidhi mucaawiya marka wuxuu yidhi annagu maanaan diline ninkii dagaalka soo geliyey baa dilay buuhi ninkii ciidanka ku soo diree goobta keenay ninkaasaa dilay buu idhi annagu maanaan dilin adiga waa hadal iska ijtihaadiya laakiin cala saxiix kooxda waxaa dishay ee muxuu ahay mucaawiya baaqinimadana waxaa laga wadaa bimacnaa khaliifkii muslimiinta oo ay ahayd inay daacadiisa galaan bay ka baxsan yihiin way gaaloobeen maha diintay ka baxeenna maha ka baxsanaantaasina waxa weeyaan ijtihaad bay ka ahaydoo ajir bay leeyihiin waa sagafeen xadiiska labaadi ee kutusaya cali inuu ku gar lahaa arrintaa iyada ah oo labada kooxoodba ka gar lahaa waa xadiiska khawaarijta nebigu sal lay slam markuu ka hadlayey waxaa layn doonta la dagaalami doonta awla aa'ifatayni bilxaqi buuhi labada kooxeeda ishaysa xilli horta muslimiintu ishayaan bay khawaarijtu soo bixi doonaan buu nabig sal lay slm waxaana la dagaalami doonta labada kooxeeda ishaysa midda xaqa u dhow yaa la dagaalantay marka ya kooxdii cali baa la dagaalantay laakiin cali kooxdiisaa xaq loo saxsan macnaheedu ma aha ree reeshaam iyo mucaawiya saxaabada kale in lagu xadgudbo ma aha mujtahidiin bay ahaayeen muta'awiliin bay ahaayeen ijtihaadkoodaana ajir bay ku leeyihiin wixii gafana ilahay waa u dhaafaya xadiiska saxiixaasuu ku tusay laakiin keebaa saxsana haddii la yidhaahdo arrintu saas wey dagaalkii markuu dhacay waa sifiine oo xoogaa muddo uu socday ayaa waxay arkeen nimankii la dhihi jiray ree shaam iyo ciidankii mucaawiya muddu socday dagaalku waqti dheer wakhti kadib waxaa laga adkaaday oy muuqatay in caalsaaraha laga wato ciidankii mucaawiya iyo ree shaam markay arkeen ayaa waxay ku carareen meel taag ah meel taaga isku urursadeen camr bnu caas baa marka tala soo jeediyey wuxuu ku yidhi arsil ilaa caliyin bimusxaf wadcuhu ila kitaab illaah fainahu lan ya'ba calayka buuri mucaawiyow misxaf kitaab qur'aan ah sii dhiib buu yidhi calina ha loo geeyo waxaadna ugu yeedhaa kitaab ilahay aan ku kala baxno kaa diidi maayo saan ku aqaanee cali baa loo keenay kitaabkii oo la wado markaasaa cali bn abi aalibin waxaa lagu dul akhriyay aayadda qur-aanka wuxuu ku yidhi baynana wa baynakum kitaab ullah alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yudcawna ila kitaabi illahi liyaxkuma baynahum uma yatawallaa fariiqun minhum wahum mucriduun min bacdi dalika mie eh? yacni waxa weeyaan haddiiba ilaahay kitaab ilaahay lagu yeedho waa inaad aqbasho war kale ma jiro cali markii arrintii loogu yeedhay oo loo soo bandhigay waa ogolaaday wuxuu yidhi nacam ana wlaa bidalika baynana wa baynakum kitaabullah anaa idinka xaqle buu yidhi dhiigga muslimiinta in la joojiyo kitaab ilaahina lagu kala baxo anaa cid walba ka mudan buu yidhi ee kitaab ilahay aan ku kala baxno halkaasaa marka waxaa la saaray laba nin yaa lagu heshiiyey in loo dhiibto garta labada nin waa camr bnu caas oo ka socda dhanka mucaawiya iyo abu muusa alashcari oo ka socda dhanka cali labadii nin markay kulmeen kadib riwaayaad aan sugnayn waxay leeyihiin qodobkaa u fiirsada riwaayaad aan sugnayn oo daciif iyo mowduuc isugu jira waxay sheegayaan markay kulmeen oy wada hadleen inay isku waafaqeen calina xilka ha laga qaado mucaawiyana ha laga qaado cid cusubna muslimiinta aan u samayno kadibna waa la soo wada tegay iyagoo intaa laysku soo waafaqay masaajidkaa la yimid abuu muusow hadal buu yidhi camr bnu caasna dib buu isu dhigay saaxiibkaa inaad xilkii ka qaaday ku dhawaaq buu yidhi abu muusa istaagoo wuxuu yidhi muslimiinow xilkii haddii naloo dhiibay annaguna muslimiinta inaanu heshiisiina naloo dhiibay waxaan soo go'aansannay inaan raggii xilka ka qaadno aniguna saaxiibkay xilkii waa ka qaaday camr ibnu caas meeshii laga filahayay inuu isaguna intaa ku dhawaaqo war kaleetuba ka baxayba meeshaa marka waxaa soo baxday in abu muuse la siray oo camr ibnu caas uu ka caqli badiyey meeshaa waxaa laga sii dhaliyey in la yidhi abu muusa caqligiisu waa daciif camar ibnu caasna waa daahiyat lcarab carab nimanka ugu caqli badanee ugu khatarsan buu ahaa riwaayada noocaa sheegaysoo dhan waxba kama jiro waa daciif masalada inaad ku barartaan waa laga maarmaa mustashriqiinta iyo dadka taariikhda muslimiinta iyo islaamka tashwiihiya yaa riwaayaadka noocaasoo kalea ictimaada riwaayada ugu roonee ugu tabaroon ee nimankaasi waxay isku soo waafaqeen tilmaamaysaa waa riwaayada ibni casaakir uu soo saaray fii taariikhihi oo culimmada qaarkood ay leeyihin rijaaluhu hiqaat waxay leedahay riwaayadaas camr ibnu caasi abu muusa markay kulmeen qadiyadii taxkiimka ayaa wuxuu ku yidhi camar baa wuxuu ku yidhi maa taraa fii hada almri war arrintan maxaa kaala quman abu muusa wuxuu yidhi anahu fi nafar aladii tuwufiya rasuulu llah wa huwa canhum raadin waxay ila tahay buuidhi arrintan ha loo daayo raggii nebi maxamed la oofsaday isagoo raalli ka ah kibaaru saxaaba ansaartii iyo muhaajiriintii rabbigi raggii nebigu raalliga ka ahaa markuu geeriyoonahay waa la yaqaanaay raggaa aan xilka u dayno oo yaa ugu horeeya ya cali bn abi aalib baa u horeeya soo saas ma rag ugu horreeya ku jira macnaheedu waxa weye khaliifkani xilkiisa ha loo daayo wuxuu yidhi camr bnu caas markaa ayna tajcalunii min hada almri wa mucaawiya anigiyo mucaawiye xaggeed naga gelin buui marka arrinta umartaaba inaan cali u dayno laakiin annagu xaggeen ka gelaynaa buuhi bal meel uu naga geli mucaawiya markaas abuu muuse wuxuu yidhi in yustacan bikumaa fa fiikumaa macuuna wain yustaqna cankuma faalama staqnaa amru llahi cankuma kelimatu xakiim wa ah, haddii kaalmo laydinka baahdana hadde kaalmadaa dhiiba meeshii laydiin dhiibiyo xilkii laydiin dhiibiyo kaalmada gacan bixiya haddii laydinka kaaftoomana hadde in badan baa amarka ilaahay idinka kaaftoomay buuri soo ma haddii laydinka kaaftoomana dee dadkiina ka mid noqda haddii uu ninkaa khaliifka idinkaashado oona wixii kaalmee laydinka baahanya bixiya abuu muusa alashcari taladaasuu soo jeediyay taladaasi ma sugna inuu camr bnu caas ku khilaafay warka murtihiisu muxuu noqonayaa waxay isku soo waafaqeenoo isla soo garteen cali waa khaliifkii muslimiinta iyaguna maba ridi karaanba muslimiintaa doortay sooma muslimiinta xilka udhiibtay ahlulxalli walcaqdi baa udhiibtay soo ma laakiin in mucaawiye iyo raggan kaleeto arrintooda la dejiyo saasaa laysku waafaqa riwaayada u roonitaa iyadaa wey macnaha ayib taa markii laysku waafaqay taxkiimkaasi markii laysku waafaqay waxa ay nimanka xakamkii keeneen oo soo gudbiyeen ha la kala laabto oo ciidamada ha la kala celiyo dhiigga muslimiintana ha la badbaadiyo halkaasuu cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ka soo laabtay caasimadii kuufa buu ku soo noqday mucaawiyat bn abi sufyaanna dib buu ciidankiisii ula noqday halkaasaa marka lagu soo kala laabtay markii la kala laabtay maxaa dhacay waay aadaanka kadib waay fadl markuu soo laabtay cali eh, radi allahu tacala canhu ardaa kuufo ku soo noqday ciidankiisii la soo laabtay nimankan khawaarijtae bixi doona marka ay ku jiraan ciidankay ka mid yihiin ilaa xilligii cumaan ay dileen ciidankay ka tirsan yihiin ninan marka reebaadiye u badan oo qallafsan oo caqli yar oo garasho yar oo aqoonta diintu ku yar tahay laakiin aada u xamaasaysan bay ahaayeen saan u tegi doono sifaatkooda ugu tegi doona markii ciidankii soo noqdo kuufa la yimid sida riwaayadda tabaraani ibn abi shayba ay soo saareen min xadiidi abirasiin markii xukumkii labada nin ee garsoorayaasha ahee ee laga dhigtay xakamka laga dhigtay xukumkii markay soo saareen oo cali soo noqday meeshaasay kaga goosteen kooxda khawaarijta la baxay ciidankiisiibay ka baxeen kuufa yimaadeen ayagu meesha markuu cali kuufa imaanayo meel aan kuufa ka fogaynoo xaruura la yidhaahdo bay isku urursadeen cali bay qoonsan yihiinoo waxay ku haystaan xukumkii dhacay iyo garsoorkii dhacay iyo islaaxii heshiiskii dhacay iyo dhiiggii la baajiyey bay ka xun yihiin gooni bayba u baxeenba gooni bay isu urursadeen cali wuxuu u diray cabdillahi bn cabbaas wuu la hadlay war maxaase wax idinka yihi maxaa idinka maqan maxaad qoonsateen falam yaqac minhu mawqican cali wayba quursadeenba wax badanba kamayna soo qaadeen waxba kamuusan qabanin kadibna cali laftiisaa aaday oo meeshii ugu tegay wuu la hadlay xataa ajmacuu hum wa caliyun cala aridaa ilaa ay ali iyo iyagu isku waafaqeen in ay soo laabtaan oo magaalada kuufa yimaadaan oo dadka kusoo noqdaan way soo noqdeen magaalada kuufay soo laabteen markaa waa laysku qanacsan yahay way soo qanceen cali baa soo qanciyey laba beri bay joogeen ama wax ku dhow magaaladaa la jooga nin la yidhaahdo alashcaf ibnu qays oo cali bni abi aalib u geli jiray oo ka mid ahaa ragga muqarabiintiisa ka mid aha ayaa cali u yimid iyaguna markaa magaaladay joogaan oo way soo laabteen markaasuu wuxuu ku yidhi ina annaasa yataxadauuna anaka rajacta lahum can kufrika caliyow dadkii magaaladu waxay ku sheekaysanaysaa nimanka aad keentay inaad gaalnimadii aad gashay uga soo noqotay waxaad ku keentayba ee ay kugu waafaqeenba inay ahayd inaad gaalowday heshiiskii aad gashay inaad ku gaalowday gaalnimadiina aad ka toobad keento dib usoo islaamtay sidaana ay ku soo laabteen ood isku waafaqdeen magaalada saasaa taalla gaal ridoobay oo haddana diinta kusoo noqday warkaasaa yaalla wa ficlan saasay iyagu qabaan ayagoo u tegi doonaana waxay leeyihiin caliyow diintaad ka baxday kusoo noqaan ku raacne war maxaa diinta kaga baxay maxay tahay waxaanaad yani ka shaqaynayso waa u tegi doonaa waxyaalahay ku haystaan cali bn abi aalib markii warkaasi u yimid oo uu sheegay ashcaf ibnu qays markuu ku yidhi magaalada warkaasaa yaalla subaxdii dambe ayuu jumcadii mimbarka fuulay faxamid allaha waana calayh fakhaطba fadakarahum wamubaayanathum اnnaas waamrahum aladii faaraquuhu fiih dadkii buu sheegay nimankani waxay yihiin iyo waxay dadkan kaga dhex ee bannaanka ay ugu baxeen iyo arinta ay ku faaruqeenoo isagiiyo iyagu ay ku kala tageen warkii oo dhan buu ka sheekeeyey fa caabahum amrahum iyagiina waa dhaleeceeyey fikirkoodiiyo waxay sameeyeenna waa dhaleeceeyey mimbarka markuu cali ka soo degay riwaayad qaarna waxay leeyihin isagoo weliba mimbarkii saaran ayay tanaadow min nawaaxi lmasjid masaajidka dhinacyadiisay isaga dhawaaqeen ilaan xaggay qaar joogaan xaggay qaar joogaan dhegaysanayaan waa laysu dhadhawaaqay marka maxaa la leeyahay laa xukma ilaa lilaah laa xukma ilaa lilaah laa xukma ilaa lilaah baa laleeyahay ah. xukumka ilaahay baa iska leh maxay tahay ragga aad xukumka u dhiibtay waxay ka xun yihiinoo xukumka ku tilmaamayaan tafaasiisha waa u tegi doonnaaye nimankan aad tidhi soo kala xukuma muslimiintan dhiiggoodu daadanayo eed xilka u dhiibtay baad kitaabkii ilaahay intaad ku socon lahayd baad ra'yigooda hormarisa marka xukumka ilaahay baa iska leh rag ma laha caliyow xaq iyo xaggay ka dhawaaqaya masaajidka dhexdiisa cali radi allahu tacala canhu wuxuu ku yidhi riwaayaadka qaarkood say tilmaamayaan ibn abi shayba bisnaadin xasan wuxuu leeyahay wuxuu ku yidhi nacam laa xukma ila lilah kelimatu xaqin yubtaqaa biha bail xukm ullaahi yuntadaru fiikum waa sax buu yidhi kelimada xukunka ilaahay umbaa iska leh waa kelimo saxsan buuhi laakiin ujeeddo xun baad ka wadataan waay baail baad u deliishanaysaan maxay u deliishanayaan masale waajib ahayd oo sharci ahayd oo dhiigga muslimiinta in la baajiyo ahayd taasay kula dagaalamayaan laa xukma ilaa lilaah laa xukma ilaa lilah maxay tahay dhiiggu ha socdo waay muslimiintu ha isku baaba'een waay war kelimadu waa sax in ilxukmu ilaa lilah waa sax laakiin meeshaad saaraysaan iyo ciddaad u daliishanaysaan iyo qasadka u wadataan waa qaldanye yubtaqaa biha baail markaasu wuxuu ku yidhi xukumka ilaahay yaan sugi buu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacala wuxuu idinku sameeyey xukumkiisa ayaan sugi buu yidhi waa idin fiirin doonaa marka wuu fadhiisiinhayaa xaggii xaggay ka qayliya waa fawdo waa fawdo war fadhiista gacantuusaa leeyahy ila wuu taagan war fadhiista war fadhiista waa aamusiinhayaa ilaa uu markii dambe ninbaa intuu horay u soo kacay buu u yimid cali markaasuu dhagaha faraha gasha labaha dhow intuu faraha geliyey buu wuxuu ku yidhi walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطanna camaluka walatakuunanna min alkhaasiriin nabi maxamedow waxaa lagu waxyooday adiga iyo intii idinka horraysayba intii ka horaysayba haddaad ilaahay iyo khalqigiisa wax wadaajiso camalkaagu wuu baabi'i kuwa khasaaray baadna ka mid tahay yuu aayaddaa dul saarhayaa xaliibuu ku wada mushrig baad tahay camalkaagiina waa hoobtay waay sooma u fiirsada waxaan u tegi doonaa dhaqanka khawaarijta inuu ka mid yahay iyo sifaadkooda nusuusta oo meesheedii meelaan ahayn la saaro manhajulistidlaal baa ka khariban tansiilkooduna waa khariban yahay waxaan u tegi doonnaa inay sifaadkooda ka mid tahay aayadihii gaalada ku soo degay oo muslimiinta la saarayo amiladeedaan kusoo celin doonnaa insha allahu tacala markaan gaadhno cali bn abi aalib markuu warkaa ku ahriyay wuxuu yidhi fasbir isaguna aayadan u akhriyey fasbir ina wacd allahi xaqun walaa yastakifannaka aladiina laa yuuqinuun sabir xaqa ilaahay ama ballanta alle iyo wacdigiisu waa xaqe kuwa aan waxba garanayninee yaqiinta aan lahayn ayayna ku fududaysanin waa jawaabtiisa waa yaqiin iyo iimaantoona ma lihid ifududaysan maysid wa laakiin sabir bay arrinta u baahantah caaqibadeeda iyo warkeeda waa sugi doonaa arrintaasaa ninkaa iyo buuqaa iyo qayladaa iyo markay abuureen haddana way tageenoo waxay ku noqdeen meeshoodii ciidamadii bay urursadeen halhal bay u baxeen iyadoon magaaladii laga warhaynin waalidkii iyo caruurtiibay kaxaysteen daayartii bay kaxaysteen dadkiibay hoos ka sasabteen ninnin bay u baxeen meel ay ku ballameen bay isugu tageen ciidan badan ayagu ah meesha markay isugu tageen kadib xaakim wuxuu wariyey bisanadihi ilaa cabdilaahi bni shadaad ibnu lhaad wuxuu leeyahay cabdilaahi ibnu shadaad caaishaan u imid buu yidhi annagoo la fadhina markay ciraaq ay kasoo noqday ka soo noqotay layaali quutila caliy habeenadii cali lala dagaalamay ayaan caaisha u imid markaasaa waxay tidhi yaa cabdallaahi bni shadaad hal anta saadiqii camaa as'aluka canhu cabdullaahi bnu shadaadow run ma iiga sheegi oo run ma ii sheegi wixii aan ku warsado xadinii can haulaai alqowm aladiina qatalahum caliyun waa markii dagaalka khawaarijtiiyo cali dhex maray kadib nimankaa cali laayey bal iiga warran bay tidhi markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi bnu shadaad wamaa lii laa usdiqiki maxaanan runkuugu sheegayni markaasaa waxay tidhi faxadinii can qisatihim bal qisadooda iiga warramasee wax u dhaceen wuxuu ku yidhi cali iyo mucaawiya markay laba nin saareen oo ay iswaafaqeen oo xugum soo saareen calina uu laabtay ayaa waxaa ka go'ay siddeed kun oo min quraa'i nnaas nimankii qur-aanka akhrin jiray ah waxay caan ku ahaayeen nimankaasi qur-aanka iyo iyaga lama kala dhex mari jirin akhrintiisa iyo muxuu ahaayey lafdigiisa iyo siday u toosinayaan iyo siday ugu dadaalayaan waxaaba loo yaqaanayba alquraa baa loo yaqaanay alquraa nimankaasaa ka go-ay bay tiri yuu yidhi markaasaa waxay degeen meel kuufo agteeda oo xaruuraa la yidhaahdo cali bni abi aalib baa waxay ku qoonsadeen arrimo dhowr ah waa kuwa arrimahay ku qoonsadeen bal u fiirsada waxay ku yidhaahdeen kow caliyow insalakhta min qamiisin albasakahu allaahu wa asmaaka bihi uma inطalaqta faxakamta fi diin illah walaa xukma ila lilah caliyow waxaan kugu haysanaa oo aanu u aragnaa inaad ku gaalowday koow qamiis ilaahay kuu geliyey baad iska siibtay bay dheh oo ilaahay kugu magacaabay diintii ilaahayna rag ra'yigood baad u dhiibtay rag baa tidhi ka taliya cali markuu soo gaadhay warkii waxay ku haystaan iyo waxay ku eedaynayaan iyo inay ka dhexbaxeen ayuu marka magaalada wuxuu iclaamiyey iclaan ha la bixiyo buuri laa yadkhulanna calaa amiiri lmu'miniina ilaa rajulun qad xamala alqur'aan amiirka mu'miniintu maanta dad khaasuu la kulmi rabaa ragga qur'aanka xambaarsan uun waa nimankii ugu jibir waay qur-aankii waa xambaarsan yihiin oo qur-aanka weliba waxaa u dheer waxaan caadi ahay inaan u tegi doonno laakiin waa iyaga dhan waa wada khariban yihin nin qur'aan xambaarsan ninaan ahayn maanta yuusan usoo gelin amiirka mu'miniinta ayagii baa soo ururay gurigii tif noqday cali bn abi aalib markiiba wuxuu u yeedhay misxaf ha laii keena buui misxaf weyn baa loo keenay kitaab qur-aanoo weyn fawadacahu caliyun bayna yadayhi fatafiqa yasukhu biyadihi cali misxafku intuu ishor dhigay buu wuxuu bilaabay inuu gacanta ku garaaco misxafkii oo uu yidhaahda ayuha lmisxaf xadit innaas wada fadhiyan way dhegaysanayaan war kitaabiyahow dadka wax u sheeg kitaabkiibuu yuu dharbaaxaya oo uu leeyahay kitaab iyo hadal maxaad u aamusan tahay dadka wax sheeg la hadal dadka markaasaa waxay yidhaahdeen dan buu ka markaasay dadkii u dhawaaqeenoo waxay yidhahdeen yaa amiira almu'miniin maa tas'alhu canhu maxaad ka weydiin bay dhaheen innamaa huwa waraqun wa midaadun waa waraaqo iyo uun khad eh hadal oo dadka la hadal maxay tahay maxaad ula jeedaa warkaa isaga markaasaa wuxuu yidhi waxay yidhahdeen weliba wanaxnu natakalamu bima ra'aynaahu minhu famaa turiid bay dhaheen kitaabku wuxuu ku hadlaa ciddii aragtadae akhriday baa ka turjumta annagaa waxaanu ku aragnay ka fahanay ka turjumna laakiin kitaabku waa waraaqo iyo wax ku qoran iyo khad waay seebuu u hadli maxaad ka wada arrintaa iyada markaasaa wuxuu yidhi asxaabukum aladiina kharajuu baynahum baynii wa baynahum kitaab ullah raggan baxay aniy annaga iyo iyaga kitaabka ilahi baana dhex yaal aan ku kala baxno saddexdii qodobay ku haysteen buu marka galay ilaan arrimaha ay ku haystaanay ku gaalaysiinayaan wogi kow wuxuu yidhi allah tabaaraka wa tacaala nin iyo naag isqaba yuu wuxuu yidhi wa in khiftum shiqaaqa baynihima fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ninka iyo xaaskiisu hadday isqabtaan nin qaraabadeeda ah iyo nin qaraabadiisaa u saara arrinta ha kala saareen labada ruux ee ishaysta dadka qaraabadoodaee labada dhinaca arrinta u dhiiba fa ummatu muxamedin acdamu xurmatan min imra'atin warajul nebi maxamed ummaddiisa dhiiggeeda in rag loo dhiibo oo ay baajiyaan oy heshiisiiyaan ayaa ka weyn buu yidhi kana qiimo badan nin iyo naagtiisoo isqaba heshiisiintooda haddiiba ilaahay nin iyo xaaskiisa taladooda xakam u saaray ummadda nebi maxamed dhiiggoodoo daadanaya xakam in loo saaro oo la baajiyo yaa ka weyn buu waxaa kaloo igu eedeeyaan buu yidhi an katabtu mucaawiyata mucaawiya inaan la heshiiyey oo markaan la heshiinayayna aan qoray cali bna abi aalib magacayga aan heshiiska ku saxiixoon ku qoray maxay ku haystaan waxay leeyihiin qamiiska ilaahay kuu xidhay eed iska siibtay ay ku haystaan waxa waaye saan u tegi doonno oo xadiiskii ibn cabbaas baan ugu tegi doonaa soo socda waxay ku yidhaahdeen amiirkii mu'miniintaa tahay heshiiska markaad gelaysay maxaad u qoran weyday tani heshiiskani waa waxay ku heshiiyeen amiirkii mu'miniinta iyo mucaawiye amiirkii mu'miniintaee cali iyo mucaawiya isku waafaqay maxaad u qoran weyday amiirkii mu'miniinta khamiiskan ilaahay baa kuu gelaya maxaad isaga siibtay haddaadan amiirkii mu'miniinta ahaynna amiirkii kaafiriintaa tahay bay dheh balfiigaiirsada ajaa'ib waa wax la midoo hadda dhacayoo jira suuro noocan oo kaleay leedahay laba mid haddaad qoran weyday amiirkii mu'miniinta hede amiirkii kaafiriintaa tahay marka labadaa waxaa ka dhexeeya ma jiro cali bin abi aalib marka tii buu ka jawaabaya wuxuu ku yidhi suhayl ibnu camrin qisadii xudaybiyuu daliilu keensaday xudaybiye markii quraysh iyo nebigu heshiinayeen odaygii suhayl ibnu camrina uu ka socday quraysh nebigiiyo isagana ay heshiiska wadagalayeen nebigu heshiiska wuxuu ku qoray bismi illaahi araxmaani araxiim suhayl baa wuxuu ku yidhi waa odaygii quraysh ka socday laa taktub bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illahi raxman raxiim ha ku qorin buuri meesha ha maxaan qoraa buuhi bismika allaahumma qor buuhi annagu kaasaanu naqaanahay caliyo qorahay heshiiska baa nebigu wuxuu ku yidhi caliyo arraxmaan araxiim tiro bismika allahuma ugu qor sidiibuu u qoray markaasaa haddana wuxuu qoray haada maa saalaxa calayhi muxamadun rasuulullaah suhayl bni camrin tani waxaa arrintii uu kula heshiiyey muxammed oo rasuulka ilaahay ahaa uu suhayl kula heshiiyey waa markaasaa suhayl wuxuu yidhi haddaan ognahay inaad rasuul ilaahay tahay maanaa kula dagaalaneene oo dhibba ma yimaadeene rasuul annaga kuma haysanee ka tir buuri war maxaan qoraa haadaa maa saalaxa calayhi muxamed ibnu cabdillaah qor buuri annagu muxamedkiina cabdillahi baan kuu naqaanaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly waslam cali caliyow rasuulullaahi tir oo waxaad ku baddashaa ibni cabdilaahi ku baddel cali waa meesha waxoogaa ka biyadiidi doono oo u dhihi doon rasuul ilaahayow anugu gacan aan leeyahay rasuulullaahi ku tiri maayo rasuulku marka farta ma aqoonin mana qori jirin mana akhrin jirin soo ma waxa la qorayana xataa ma kicin karo fadiilayna u ahayd nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi iyo martabad bay u ahayd mucjisay u ahayd markaasuu nebigu wuxu yidhi sal lay waslam aniga itus rasuulullaahida farta ii saar anaa tiri markaasuu wuxuu yidhi waa tan buu yidhi markuu farta u saarayna nabigaa tiray sal lay waslam cali marka wuxuu yidhi u fiirso daliilka haddii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh heshiis uu gaalo la gelayay rasuulullaahi uu tiray amiirulmuminiin inaan tiro anoo muslimiin heshiis la gelaya tee awlowsan buu ku yidhi soo daliil caja badan maaha laakiin khawaariji fahmi mayso ah khawaarijisa wax u fahmi mayso meesha laga galayba waa fahm darrada musiibaduba halkaasay uga timi markaasaa weliba cali wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana nebi maxamed baa sidaas sameeyey hadduu rasuul ilaahay tirayna macnaheedu maaha inuu rasuulu shaydaan yahay soo saas maaha ilaan waxay ku yidhahdeen amiiruulmu'miniin haddaadan ahayn amiiruulkaafiriin baad noqon soo darna ka dhalan mayso haddii rasuulullaahi la tiray rasuulu shaydaan baa soo bixi soo maha marka waa fiqhi wada maqluuta waay waa wax wada dabagedisan waay ta saddexaad intaa markii uu ku yidhi cali bn abi aalibin radi allahu tacaala canhu wuxuu u diray markaa kadib waxaan u jeedaa waxaa soo baxay warkii ile nimankii waa jawaabi waayeenoo wixii oo dhan adiluu u keenay waa ka bixi kari waaye nin la yidhahda ibnulkawa oo odaygooda ahaayo markaa madax u ahaabaa markaa soo baxay hud buu marka u jeedinhayaa nimankii jufaadda meesha taagan buu hadal u jeedinaya wuxuu ku yidhi yaa xamalata alqur'aan cali bni abi wuxuu soo diray cabdullahi bni cabbaas waa mar kale cabdulahi baa u yimid cabdulaahi buu rabaa inuu ka hor istaago inuu dadkan wax u sheego ilaan musiibada firaqdan haysataa waxay tahay iyaga unbaa raba inay dadkooda wax ku shubaan soo cid kale wax ka yimid inuu soo gaadho way ka xajirinayaan iyaga unay meel ugu xidhnaadaan bay rabaan soo ma oy meel ugu qufalaadaan furahana ay kala tagaan marka waa musiibada khawaarijta cali bni abi aalib markuu ku soo baxay ayuu ninka ibnulkawaa wuxuu yidhi yaa xamalat alqur'aan ina hada cabdullaahi bni cabbaas faman lam yakun yacrifuhu faana acrifuhu min kitaab illah buuri ninkan cabdullahi bni cabbaas baa la dhaha buuri ninkaan aqooninowna anaa aqaana buui kitaab ilahi baan ka aqaana kitaab ilahi baan ku aqaanaa haadaa man nazla fiihi qawluhu bal hum qawmun khasimuun kan waa ninkay ku degtay buu yidhi bal hum qawmun khasimuun waa dad dood badan oo muran badan ooyayihiin quraysh baa laga hadlaya gaaladii quraysheed baa laga hadlaya soo ma nabiyulaahi muxuu ahaaye markii nabiyulaahi ciisa laga hadlayay manaa iyo doodoodii murankoodi aayaddaasuu saaro wuxuu idhi ninkani waa dadkii muranka badnaa ee dooda badnaa farudduuhu ilaa saaxibihi walaa tuwaadicuuhu kitaab allahi buuri meeshuu ka yimid ha lagu celiyo kitaab ilahina yaan lagala murmin buuri ninku waa qajijaclo oo muran badan nin laga lagu bixi kara maaha waaba nimankii ilaahay saa ku sheegae ninka yaan muran loo furin kitaabna yaan lagala doodin meeshuu ka yimid ha lagu celiyo haye wuxuu rabaa ninkani fahmo inay dadku u xidhxidhnaadaan rag kaloo meesha joogayoo raggoodii hadli jiray ka mid ah soo booda waxay idhahdeen laa wallah lanuwaadicannahu kitaab allah faida jaءa bilxaqi nacrifuhu istaطacna walain jaءa bilbaطili lanubkitannahu bibaطilihi bay dheheen walanaruddannahu ilaa saaxibihi maya bay dheheen waryaa ibnu kawa waad khaldan tahaye waanu la doodaynaa kitaab ilaahay baanu kula doodaynaa annaga maana la harawsana iska celinaynaa hadduu xaq la yimaado aanu fahmi karnana waa qaadanaynaa hadduu baatil la yimaadana madaxaan kaga garaacaynaa bay dheh markaasaannu ku celinaynaa meeshuu ka yimi saddex beri baa marka la doodahay oo la murmay riwaayadana say leedahay saddex beri markuu la doodayo doodda iyadoo dheer baa darsigeenna dambe ku imaan doontaa cali ibni cabaas uu la galee wuu qanciyey badankood xataa ninkiodii ra'iiska ahaaye ibnulkawa ahaa ee bal hum qowmun khasimuuna ku dul ahriyahayay buu soo qanciyey ilan meesha waxba laguma haynin dad wax magaradaa meesha lagu uruursaday waxba meesha laguma haynin in ilxukmu ilaa lilaah iyo laa xukma ilaa lilaah iyo intaa umbaa lagu hoos nool noolyahay wax fiqhi iyo diini ma jirto munaadaradii markii la galayba khalaas jawaabtii waa la bixin waayey intoodii ilahay khayr ugu talagalay waa soo hanuuneen marka wuxuu ku yidhi markay yimaadeen cali bin abi aalib wuxuu ku yidhi arrintu hadday saa u dhacday oo ay yimaadeen qaarna hadheen qaarkii hadhay baa wuxuu ku yidhi arrinkeennu inta ummaddu ka kulmayso meeshaad doontaanna aad ka degaysaan dhulkiina iska jooga warmahanaga waa idinka ilaalinaynaa idinma dilayno idinlamana dagaalamayno haddaydaan jid goynin dhiigna daadin haddaase sidaas samaysaan waan idiin tuuraynaa ballanta dagaal baana idinla gelaynaa ku talagala ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin intaasay cali iyagu ku kala tageen xadiidku marka caaisha u dhacayaa soo ma xadiidka qisada waxaa loo warramayaa caaisha cabdullahi bnu shadaad baa qisada u wada oo caaishuu warramaya caaisha marka waxay tidhi ibnu shadaadow nimankaasi markay sameeyeen cali waa laayay soo maaha haa buu yidhi laakiin intuusan laynin dad badan buu u diray wuu dadaalay markii dambena waxay bilaabeen dhul jidgooyo iyo inay dadka laayaan oy dhiigga xaqdarro ku daadiyaan raggay laayeenna ibnulkhabaab baa ka mid a ah. cabdullahi ibnu khabaab ibni arata qisadiisa u tug doona isagana dadkii gaalada ahaa ee dawladda muslimka ku hoos noolaa ee ahludimmada ahaa ee iyo ballanta ku joogayna way laayeen oo dhiigoodii bay banaysteen haye intaa markuu sameeyey caaisha waxay tidhi allah ilaahay baan kugu dhaariyey masaasa markaasuu wuxuu idhi allahi aladii laa ilaaha illaa markaasaa waxay tidhi reer ciraaq waxa iga soo gaadheen muxuu yahay oo muxuu yahay ninkii naaska u saaxiibka ahaa qiso noocaasaa la sheegaya nin gacanta cududeeda cad sida naaska dumarka oo kale uu kaga yaaloo ka laalaado qisadaasaan maqlayaayo reer ciraaq ka sheegayaane bal ka warran bay ku tiri markaasuu wuxuu yidhi anaa arkay buuri waana isdul taagay buuri raggii la laayay baan ku dhex ka dhexlay buuhi ninka astaantaa cali markuu arkay oo ninkii arkayna wuxuu ku yidhi dadkii meesha joogay fa hal tacrifuuna haada war ninkan ma garanaysaan yaa yaqaana dadkii meesha yimid badankood waxay yidhaahdeen rag badan oo ka mid a ah, qad ra'aytu fii masjidi bani fulan yusalli wara'aytu fii masjidi bani fulan yusalli ah, anigu maalin baan ku arkay masaajidka hebel isagoo ku tukanahay maalin kalena waxaan arkay isagoo masaajidka hebel ku tukanahay dadkii way sheegsheegeen cid intaa ka badan taqaana waa la waaye cidtaa ka badan wax taqaana waa la waaye balaayadan dadka laynaysa lamaba yaqaanaba aduu faham balaayadan wax la garanba maaha waa wax uun meel ka kuday maalin baan ku arkay isagoo masaajid ku tukanaya maalin baan ku arkay masaajidkoo ku tukanaya ma intaasa yuu laynayaa dadka dadkii ugu khayr badnaa buu laynaya ninkii nooc ahay astaantaa lahaa caaisha waxay tidhi maadaa arkay waa sugan tahay buuhi cid kale ha weydiinin caaisha markaasaa waxay tidhi sadaqa allaahu wa rasuuluhu ilaahay iyo rasuulkiisu run bay sheegeen ninkaasi nebigaa ka sii warramay nimanka khawaarijtae lala dagaalami doono astaantoodii calaamadaa inay leeyihiin xadiiskiisana waan u tegi doonaa tafaasiilintaa ka fara badan qisadaasi sidaasa ee sheegaysa cali iyo iyagu inay doodeen ee sidaa u taalliya xadiidka waxaa soo saaray xaakim wuu saxiixiyey calaa sharti shaykhayn waxaa kaleetoo ku waafaqay alimaam dahabi calaa sharti shaykhayn sidoo kaleeto waxaa soo saaray sheekhalbaani irwaagu ku keenay abu yacla waa soo saaray dabaraanina wuxuu leeyahay rijaaluhu iqaat axmed baa sidoo kale soo saaray ibnu kaiir baa sanadkiisa saxiixinaya sheekh shucayb alarnaawudna sidoo kale isaguna waa taxsiininaya diyaaf ilmukhtaara isaguna wuu ku keenay xadiidkaasi qisadaa ku sugan cali iyo dooda iyaga dhex martay wuu sugan yahay waxayna uga xigi doonta insha allahu tacala darsiga soo socda cali ninkii la dhihi jira cabdullahi ibni cabaas oo isagana loo diray iyo isaga iyo khawaarij doodii dhex martay tafaasiisheedii waa darsiga inoo soo socda insha allahu tacala hada wabilahi towfiiq wasali allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi waslm